wajacala wuxuu yeelay fi itibaacihi nebiga la raaca taacatahu taacata allahi buu ka yeelay wa fi lcunuudi can itibaacihaa sunnada nebiga oo la diidane wuxuu ilaahay ka yeelay macsiyatahu ilaahay in la caasiyey allatii macsidoo lam yacdir bihaa khalqan uusan ugu cudraynin walam yajcal lahu walam yajcal ma yeelin ilaahay low lishaksi qof kasta uma yeelin min itibaaci sunani rasuulillaahi ilaahay rasuulkii sunnadiisa la raaco makhrajan meeloo meel looga baxa looma yeelin oo nin muslim ah cudur ou leeyahay sunnadii nebiga inuu diida madaxa walam yajcal ilaahay ma yeelin lahu liayi shaksin min itibaaci rasuuli illaahi min itibaaci sunani rasuulillaahi rasuulka ilaahay sunadiisa la raaco makhrajan si looga baxsado looma yeelin maxaa yeelay waa limaa wasaftu waxaan kuu soo sifeey iyo wamaa qaala rasuulullaahi iyo walimaa qaala rasuulullahi ilaahay wuxuu yihi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi oo ah akhbaranaa iyo walimaa qaala rasuulu llahi ilaahi rasuulkiisa wuxuu yidhi oo laa ulfiyanna axadakum ah macnaha wuxuu leeyahay nin muslim ah oo shaksi ah sunnadii nebiga inuu ka tago wax cudur ou ku leeyahay ma laha wixiin hore kugu soo sheegay oo daacadii rasuulka la adeeca iyo waliqowli rasuulillaahi oo xadiidkan soo socda ou yidhi laa ulfiyanna axadakum labadaas shay sababtood aan loogu yeelin qof muslim ah sunnadii nebiga inuu ka taga in wax cudur uu ku leeyahy aanan lahayn ayib akhbaranaa sufyaan buu yidhi imaamu shaafici sufyaanu wuxuu ii sheegay akhbaranaa sufyaanun wuxuu noo sheegay ibnu cuyayna can saalimin wuxuu ka sheegay abunadri wa huwa abunadri weeyaan saalimkaas kunyadiisa ama koofaartiisa ama naanaystiisa waxaa layidhahdaa abunadri mawlaa cumara bni cubaydillaahi samica inuu maqlay cubaydallaahi bni abi raaficin yuxadidu asoo sheekaynaya can abiihi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi laa ulfiyana yaanan helin axadakum axadkiina muttaki'an asoo iska dangiigo calaa ariikatii sariirtiisa yaatiihi alamru amarkayga uu imaanayo oo min amrii aniga amarkayga ka mid eh oo mimaa amartu bihi waxaan fara ah aw nahaytu canhu aan ka reebo oo fa yaquulu ou yidhaahda markaas laa adri amarkaa waxba kama ogi maa wajadnaa waxaan helno fii kitaabiillaahi itabacnaahu waa raacaynaa nin saas dhahayaanan helin buu nebigu yidhi xadiidka guudkiisa waxaa loola jeedaa nin iska feero weyn oo meel ku dangiigayowsan dhicin inuu inuu ummaddayda ka mid ahaado inuu isdhibo ma rabo inuu sunantii nebiga barto ee qur-aankii ilaahay noo fasirtay axkaamta noogu soo aroortay diintii noo noo fasirtay inuu baarata ma rabo meel buu saa intuu isaga dangiigsado lugti lugti iska saartay aa markii amarkii aniga aan amro ama sunnadii aniga aan amro markii loo sheego yaa wuxuu leeyahay niyow waxaan aada sheegaysa aniga warka ma haayo laakiin haddii ilaahay kitaabkiisa ku ooli lahayd waa qaada lahayd laakiin amarkaa meelaad kaa timid ma aqaano nin saas layaanan helin oo waa maxay liannii ma nebigu wuxuu ihi alaa innii uutiitu lqur'aana wa milahu maca qur-aanka keligiisaan ku kaaftooma maya qur'aankii ilaahay in la qaata waajib weeyaan waxaa sidaas oo kale sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam in aada qaadatid ee inaad kala geysid oo tira ani qur-aanku wixii ku yaalana waa qaadanayaa sunnadii wixii ku yaalanay aniga ima khusayso taas yacni nin oo muslime eh, kama haboona baa nebigu uu leeyahy laa ulfiyanna laa ulfiyanna yaanan helin axadakum axadkiina mutaki'an ama laa ulfayanna yaan la helin mafjuula dii la yidhahdo mutaki'an calaa ariikatii asoo ah sariirtiisa ku dangiigoo saas isaga cannagadiisa yaatiihi alamru min amri amarkaygoo amar amar uu imaanayoo aniga waxaan amray ah oo mimaa amartu bihi waxaan amray ah ow nahaytu canhu oo fayaquulu ou yidhaahdo laa adrii ma ogi maa wajadnaa waxaan helna fii kitaabi illaahi itabacnaahu waa raacaynaa nin la yaanan la helin bu qaala sufyaan wuxuu idhi waxadaanii waxaa ii sheegay muxamed ibnu lmunkadir ninka la yidhaha can inabiy sala allahu calayh wasalam mursalan xadiidkan laba uruq buu le laba ariiq ariiqna waxaa weeyaan musnad bimacnaa isnaaduhu mutasil ila anabiy sala allahu calayh wasalam isnaadka kalena waxaa weeyaan mursal oo ninkii saxaabiga ahaayaa ka maqan almursal cinda bacdi ahli اlcilmi minhum alimaam الshaafiعي daciif weeyaan lijahaalati man xudifa min bacdi الtaabici waa loo imaan doonaa laakiin maadaama asagoo musnad ah oo isnaadkiisa mutasili ou ah soo arooray marka mursalkan waxba naga dhibi maayo لأن المرسل يتقوى مع المسند إذا وجد له طريق آخر والاسكوة وافقسيه قال الشافعي وحوريي الأريكة وحليل هذا السرير سرير تويان إلى مدينه على الأرائك ينظرون أرائك أريكة ومفرد كيدي marka sariir arooseed baa lagu magacaabaa sariir aada loo qurxiy weeyaan nooceeda kastaba ha ahaato marka xadiidkan macnaheedu waa noo imaan doonaa darsigeena ku xiga habeen dambe haddii ilaa yidhaahdo marka waxay ku tusinaysaa inaan marnaba aan la kala qaadi karin sunnada nebiga iyo eh, iyo qur-aanka laakiin mid keli aan idiin sheegaya sunnada nebiga maadaama ilaahay qur-aankiisa mujarad kowniga aaya uma baahna in la raadreedi leana qur-aanka waxaa weeyaan maqtuucun mutawaatirun laakiin sunnada nebigu waxay kaga duwan tahay in la raadiyo xadiidkan horta nebiga ma ka sugnaaday taasaa horta ka horayso marka ma la rabo xadiid kastoo meel kasta isaga qoran inuu xadiidku u noqdo lama rabo xadiidka isnaad baa laga fiirinayaa duruq baa laga fiirinayaa cillo baa laga fiirinayaa shuduud baa laga fiirinayaa kalaamu ahli اlcilmi calaa ahli اlxadiid in la ogaada la raba marka badana axaadiidta fii kutubi siira ku qoran iyo kutubta oo axaadiidta fii kutubi tafsiir iyo maqaasida iyo kutubta fadaa-isha tarkiibka iyo tarhiibka sida badan axaadiidteeda waxay u badan tahay axaadiid daxiifa ah lama rabo nin oo muslim ah ama diinta waxaan jirin in lagu ammaano sidan loo caayi karin yaan waxaan jirin lagu ammaani karin marka sunanta horta waa inaad garataa siday u kala horayso oo axaadiid aan u baahnayn in la raadiyo saxiixu albukhaari haddiiba xadiidka uu ku dhex jiro khalaas uma baahna raadin kale lianna alculamaa ajmacuu calaa sixatihi saxiixu muslim sidaas oo kale haddana waxaan ku soo dhoweeyey alkutubu baqiyat alkutub sita oo sunan abi daawuud sunan nasaa sunan atirmidi sunan بن maaجة سنن الdاrمي سنن الbyhqي صحيiح بن qزaymة بن حbاn kutubta sidaas oo kalea mrjع xadiiث ah msنd imaam أحmed msنd الطyاarسي msنd الحmaydi oo شheikh الbخaarي a ah. marka maraajicda horta meesha xadiidka laga raadiy inaad garatay al rabo xadiidkii markaad heshid ood ogaatid hada nebiga inuu ka sugnaaday kadib waxaa weeyaan saad ugu camalfaleed inaad ku jeesata laakiin in nin kastaba xadiidka meeshuu rabo kala soo bax ee uu yidhaahdo xadiidka nebiga maad diidaysaa ma aha taas ee waxaa la rabaa hal haada alxadiid haabitun can rasuuli illaahi liannahu waxaa badan axaadiid badan oo nebiga laga been sheegay waa la qoray iga naftigoodu yacni waxaa la yidhaahdaa yani dadka waxaan xishoonayninba munaafiqiina ku jiro zanaadiqaa ku jirto dad baa waxay yidhaahdeen xadiid bay abuureen ina allaha subxaanahu wa tacaala lamaa araada an yakhluqa nafsahu ajraa khayla falamaa cariqat khalaqa nafsahu min dalika alcarab nin baa saas xadiid ahaan wax u qoray ilaahay markuu naftiisa inuu doonay farda buu eriyey dhididkii ka yimid waa si iska abuuray awal xadiid yudkar fii kutubi almawduucaat axaadiida beenta oo nebiga lagu been abuurtay waa badan yihin marka waxaa rabaa ninka mu'minka inuu cilmigii xadiidkaas lagu baran lahay sida saxiixa inuu yahay lagu ogaado in la raadiyaa la rabaa laakiin wixii uu nebiga qaala rasuulullahi la yiri o dhan hadday iskaa mid noqoto sida qur-aanka oo kale dhibkeeda ay leedahay wabillahi tacaala tawfiiq sala allah وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله والآخر جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة waxaan ku soo dhex jirnay makaanada sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay leedahay markii sharciga islaamkaa loo fiiriyo marka darsigan waxaa weeyaan waa darsigii noogu dambeeyey oo ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam makaanadiisa shariicada islaamka uu ku leeyahay marka musanifku wuxuu rabaa intii hore u soo dhacday in uu soo duubduubo ee habeenkana aan halkaas ugu baxno ee habeenkan ku xigana aan bilowno markaa usuushii iyo qawaacidii musanifka ugu talagalay marka intii hore usoo dhacday baa caawa waxaa lagu ku bilaabayaa in la jumleeyo marka wuxuu leeyahay musanifka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo fiiriyo maca kitaabillaahi sida noo imaan doonto saddex qeybay u kala baxdaa qeybka ugu horeeyo ما كان من سنة رسول الله مؤكدا limaa في كتاب الله tacaala sunnadii nebiga yaa waxay adkaynaysaa qur'aanka wixii ku soo arooray masalan hadda ka soo qaado qur-aanka ilaahay wuxuuna amray salaaddii in la xifdiyo waxaa la mid e sunnada nebiga axaadiid kasta oo ku soo aroortay ee nagula dardaarmaya sidaan u xifdin lahayn sunnadaas salaaddii aan u xifdin lahayn waa la mid ilaahay wuxuu ihi waaxala allahu lbayca waxarama ariba nebigu wuxuu ihi lacana allahu aakila riba wamuukilahu wakaatibahu washaahidayhi waqaala hum sawaa xadiidkan hadda wuxuu adkaynayaa waxarama riba marka axaadiidtaas oo kale waxaa la leeyahay waa axaadiid min sunati الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam muؤkidaة lima fi kitaabi اllahi tacaala qeybta labaad waxa weeyaan maa kaana min sunati rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam mubayina lima fi kitaabi اllahi tacaala oo tafsiir iyo sharax iyo dheeraad iyo bayaan ay u tahay qeybka saddexaad waxa weeyaan waa sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam axkaam jadiid la timiday lam tarid laa fi kitaabi اllahi walaa fi sunati rasul walaa lam tarid fi kitaabi اllahi tacaala oo waa sunnadii oo axkaam jadiid ee la timid weeyaan marka saddexdaas qaybuu musanifka hadda wuxuu kugu sheegayaa baabkan intuu ka dhammaan lahaa marka wuxuu bilaabayaa wixii ka dambeeya qawaacidii caamka aheed buu bilaabi doonaa marka wuxuu leeyahy musanifka wa sunanu rasuuli illaahi sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam maca illaahi wajhaani laba qayb weeyaan laba weji bay leedahay axaduhumaa nasu kitaabin kitaabkii ilaahay wuxuu caddeeyo nas uu ku yahay faاtabacahu rasuulu اllahi kamaa anzala allah rasuulkii ilaahayna ou raacay ilaahay wuxuu usoo dejiyey wاlآakharu wejiga labaad jumlatun weeyaan qayb bayana rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa uu caddeeyey fii fi dalika aljumal can illaahi ilaahay uu ka cadday macnaa maa araada biاljumlati ilaahay kalaamkii ijmaal uu ka dhigay mujmal macnaha uu ka dhigay oo aan la fasirin yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u fasiray wa aqiimu salaata buu ilaahay yidhi salaaddii ilaahayna amray sidii loo dukan lahayna nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa noo sheegay marka kitaabkii mujmalka ahay baa noola fasiray wabayana rasuulu اllahi fiihi can illaahi macnaa maa araada biljumla wa awdaxa wuxuu cadday nebiga kayfa faradahaa ilaahay sow noogu farad yeelay caaman ahaaya aw khaasan ahaayaaba nebigaa noo caddeeyey iyo wa araada ilaahay sow doonay an ya'tiya inuu la yimaado bihi bidalika almafruudi calayna bihi bilfardi calayna midkii nagula farad yeelisay ula imaan lahayaan cibaadu addoomankii waxa weeyaan qaybka labaad waa qayb nabiga calayh isalaatu wasalaam oo qur'aankii ilaahay ou fasiray ou noo sheegay ule ulajeeddada ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ou ka leeyahay wa kilaahumaa labada qaybo ittabaca fiihi nebigu waxau raacay kitaab allah marka hore kii hore loo soo dejiyey intuu yahay maba dhaafinba kan dambana ilaahay kitaabkiisi ulajeedadii ilaahay uu ka lahay yow addoomankii oo mu'miniinta ahay u nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u fasiray labadaas qaybo nebiga calayhi salaatu wasalaam kalaamkii ilaahay buu raacsan yahay oo sidaasuu meeshu ku fasiray qaala musanifka wuxuu idhi falam aclam ma ogi min ahli اlcilmi dadka cilmiga u saaxiibka eh mukhaalifan wax diidaayo fii ana sunana الnabiyi nebiga sunadii salى اllahu عalayh wasalam min halaaثati wujuuhin saddex qayb inay tahay oo faاjtamacuu minhaa ay ku ijmaaceen calaa wajhayni laba qayb sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex qayb inay la timaado markii loo fiiriyo ilaahay kitaabkiisa inay saddex ka baxsaneen wax khilaaf oo ka jira mala buu leeyahay saddexdaas laba ka mid ene waa lagu ijmaacsan yahay oo macnahooda in layskuma khilaafsano falam aclam ma ogi min ahli اlcilmi dadka cilmiga u saaxib ee mukhaalifan wax diidan fii ana sunana الnabiy salى اllahu عalayh wasalam min halaaثati wujuuh saddex weji oo ilaahay kitaabkiisa marka loo fiirinayo saddex qayb inay ka tahay waa wax isku khilaafsan mala buu leeyahay faاjtamacuu waxay ku ijmaaceen dadkii ahlu cilmiga ahay minhaa min tilka halaaثati اlwujuuh calaa wajhayni laba weji waa laysku waafaqsan yahay midna waa laysku khilaafsan yahay wاlwajhaani labada weji isku isku waafaqsan yihiinna yajtamicaani wayatafaracaani ayaga naftigooda hal meelay mar isugu imaanayaan marna laba qaybaa laga dhigi karaa axaduhumaa midkooda maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyi waaye fiihi shaygaas nasa kitaabin kitaab midkiisa cad oo fabayana rasuulu llaahi ilaahay rasuulkiisa u caddeeyey mila maa nasa alkitaabu waa midii mu'akidada ahayd waay qur'aankii salaadii hala xifdiya ou yidhi maalan aw aqiimu salaata nebigan hadduu yidhaahdo salaad baa laydinku farad yeelay ee salaadda hala ilaaliyo waxay noqonaysaa alxadiidu mu'akidun lima fi laaya waalaaakharu qaybka labaad mima anzala allahu ilaahay wuxuu deji waayo fiihi shaygaas jumlata kitaabin kitaab midkiisa mujmalka ah macno guud uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u caddeeyey fabayana nebigana waa caddeeyey can illaahi wuxuu ka caddeeyey macnaa maa araada wa haadaani alwajhaani labadaan waji alladaani labadii waji weeyaan lam yakhtalifuu fiihi maa isku khilaafin inuu qur'aankii sunnadii nebiga inuu qur'aanka raacdo oo wuxuu ilaahay na amro uuna amro waa qaybta koobaad la yskuma khilaafsano qaybta labaad macnihii guud aayaadkii lagu sheegay ilaahay walilaahi cala annaasi xijulbeyti baa layidhi sidii xajkii loo gudan lahay anwaacdiisii acmaashiisii wixii la qaban lahay nebigaa noo sheegay marka anna nabi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam bayana can illaahi macna alxaji wa kayfa ya'tii bihi alcibaad taasna waa lagu ijmaacsan yahay iyadana khilaafka ma joogto wاlwajhu الثaalith marka qeybka saddexaad maa sana rasuulu اllahi ilaahay wuxuu suneeyey waa rasuulkiisa oo fii maa laysa fiihi nasu kitaabin kitaab aayaddiis oo nas ay ku soo aroorin xadiid baa meesha ku yimid maalan ka soo qaado nebigu wuxuu xarimay aklu luxuum alxumri alahliya ka soo qaado dameerihii dadka ay dhaqanayeen ximaar waxshiga ma aha oo ugaarka iska waa la cuni karaa kaas laakiin dameerihii dadka ay dhaqanayaan ximaar alahli baa lagu magacaaba ximaarkaas nebiga markii yowma khaybar la joogay oo yidhi hilibkiisa ma bannaanee dhiryaha karkara ah layska daadiyo marka haddaan fiirinno qur'aankii min awalihi ilaa aakhirihi ka heli mayno aayad sheegayso dameerihii hilibkoodii waa xaaraam marka maxay noqotay waa shay sunnadii nebiga ay ku soo aroortay aayad qur'aanna ay kaga hormarin qaybkan saddexaad waxaa la leeyahay saxwa horta in la qaata khilaafka ma joogo laakiin ma waxaan leenahay waa shay jadiid oo nebiga la yimid maan leenahay mase nebiga calayhi salaatu wasalaam muxaramaadkii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ou ka fahmay inuu kana la mid yahay oo waxay gelaysaa qaybkii tafsiiri kalaamillaahi bay gelaysaa marka labadaas macnaa la isku khilaafsan yahay la yskuma khilaafsana sunnada jadiidka in la aqbalayo laakiin sidee macnaheeda ay tahay ma sunna jadiid ou nebiga la yimid miya mase waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu ka fahmay oon aniga ka fahmi lahaynu ku daray miya labadaas macnaa la khilaafsan yahay bacda itifaaqihim calaa wujuubi akhdi اlwujuuhi alaaث marka undur midkaan saddexaad wuxuu leeyahay faminhum minhum waxaa ka mid eh man qaala ninkii yidhiyey jacala allaahu lahu ilaahay nebigu waxau u yeelay bima iftarada wuxuu nagu farad yeelay sababtooda oo min aacatihi aacada nebiga uu nagu farad yeelay oo wa sabaqa fii cilmihi ilaahay cilmigiisana uu ku hormaray oo min tawfiiqihi ilaahay waafajintiisaoo liridaahu nebiga min towfiiqihi nebiga waafaqitaankiisaoo liridaahu ilaahay raadinimadiis oo waafaqsan yahay wuxuu ilaahay u yeelo nebigu u banneeyey an yasunna inuu jideeyo fii maa shay laysa fiihi nasu kitaabih kitaab aayad waxaynu ku soo aroorin yaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nebiga wuxuuna amray inuu jidayn karo in lagu raaco marka qaybkan waa culamada qaarkood waxay leeyihiin nebiga maadaama ilaahay daacadiis nagu farad yeelay cilmigii ilaahayna uu hormarin nebiga wax khayr mooye wax kale uusan dhehaynin yaa ilaahay wuxuu u yeelay nebigu u baneeyey u jideey an yasunna inuu sunneeyo ou jideeyo fii maa laysa fiihi nasu kitaabin waxay aayad qur-aanku soo aroorin inuu nebiga jidayow ilaahay u banneeyey marka dhihi mayno kullu maa qaalahu rasuulullaahi innamaa fahimahu can illaahi dhihi mayno laakiin waxaan leenahay shaygii nebiga ou sheego uusan ilaahay ka soo aroorin daacadii in ha lagu adeeca la yidhi wax jadiid oo nebigaan ka qaadanayna saasay qolo leeyihiin culammada qaybtoodii labaad wa minhum waxaa ka midi ah man qaala ninkii yidhi lam yasunna nebiga ma sunnaynin sunnatan sunno qatu hori ilaa walahaa sunnadii waxay leedahay aslun fi lkitaabi nebiga wuxuu jiday male hadda sunnadan ma aha sunnadii salawaadkii waxaan raacaysa ma aha sunna bimacnaa tashriic weeyaan jidayn wa minhum man qaala nin yidhiaa ka midi ah, lam yasunna sunnatan nebiga wax ma jidaynin qatu hori ilaa walahaa sunnadaas waxay leedahay aslun fi lkitaabi kamaa kaanat sunnatuhu nebiga sunnadiis ay u ahayd litabyiini cadadi salaati salaada tiradeeda intay tahay shan salaadood duhurkii intuu yahay casirkii intuu yahay soo u caddeeyey iyo wa camalihaa sida salaada loo qabanayo suu nebigu u caddeeyey calaa asli jumlati fardi salaati salaadii faradyeelitaankeedii oo koobneed asalkeedii suu nebigu u caddeeyey asalkii salaadii wuxuu ilaahay nagu farad yeelay ayadoo kooban salaadii hala dukada unbaa la yidhi waa mujmal weeyaan marka nebigaa wuxuu cadday cadadu salaati wa kayfa alcamalu sidaasuu nebigu ku daray wax kastoo marka sunnadiisa ka mid ene baab kasta waxaa la leeyahay asalkii horay raacsan tahay ayib wakadalika sidaas oo kale maasanna nebigu wuxuu jidayna waa la mid oo min albuyuuci iyo wagayriha min asharaa'ic ee ka mid ah wax allaale wuxuu nebiga buyuucna amray iyo wuxuu naga reebay waxaan leenahay wuxuu ka fahmay min qowlihi tacaala waaxala allahu albayca waxarama riba sidii salaadaha sida loo duka lahay iyo sida loola imaan lahayba looga fahmay min qowlihi tacaala waaqiimu salaata yaa waxaan kaloo dhanna sidaasaa looga fahmay buu leeyahay لأنa الlaha qaala ilaahay wuxuu idhi laa taأkuluu ha cunina amwaalakum maalkayaalkiina baynakum bilbaaطili ha ku cunina marka haddii nebiga beeca u naga reebo maala annahyu can baycin fii baycatayni oo kalaa ka mid nebiga taas hadda aayad kuma soo aroorin laakiin waxaa la leeyahay wuxuu ka fahmay laba beecoo laysdhex geliya waxaa ka imaanayo inaan nin la dhagro oo xaqow lahay laga baabi'iyo marka waxay soo gelaysaa laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaaili ay soo gelaysaa ee xadiid jadiid eh ma aha inamaa huwa tafsiiru limili hadihi alaayaat saasuu leeyahy wa qaala tacaala ilaahay wuxuu wa waaxalla allaahu albayca waxarama ariba ilaahay beecna waa xallilay oo waa banneeyey waxarama ariba ribadana waa xarimay waa noo imaan doontaa ribada abwaab dhan uu kaga hadli doonaa marka wuxuu leeyahay musanifka famaa axalla nebiga wuxuu xallilo iyo waxarama wuxuu xarimo fa fainamaa in kale ma ahee bayana nebiga waa cadeey fiihi fimaa tabaqa can illaahi ilaahay buu ka caddeeyey kamaa bayana salaata salaada soo u caddeeyba macnaha waxaa weeyaan wa axalla allaahu albayca waxarama aribaa ilaahay markuu yidhiyey marka wax allaale wuxuu nebiga noo xallilay iyo wax allaale wuxuu noo xarimay wuxuu ka fahmay ilaahay qowlkiisoo axala allahu albayc wa xarama ariba marka waa fahmi ilaahay uu gaar nebigu u siiyey inuu min tafsiiri haadihi alaaya uu ka fahmo axkaam badan saasay noqonaysaa ayib wa minhum waxaa ka mid a ah, eh, culammadii man qaala nin yidhi bal jaa'atu bihi waxaa la timiday risaalat اllahi bal jaa'atu bihi bimaa sabaqa min taxliilin wa taxriimin wamaa sharacahu الnabiy sala اllahu alayh wasalam risaalat اllahi ilaahay risaaladiisa guud ahaan bay ula timiday faahbitat sunnatuhu nebiga sunnadiisana waxaa lagu sugay bifardi illaahi qowlkan kan dambuu hadda u dhow yahay qowlkan saddexaad wuxuu leeyahay ma ahee qawaacidda caamka ah oo kulliyada ah aayaadkii qur'aankaa loo sheegay markaasaa gaar gaar ahaan faradkii iyo sunnadii iyo xaaraamtii iyo makruuhaadkiine sunnada nebigaa gooni loogu sii sheegay laakiin nebi kan bixin maayo khadkaas caamka ah ou ilaahay u dhigay kama bixin laakiin asigii baa marka wuxuu caddeeyey qaybyaalkaas siday kala tahay ayib taas waa qayb saddexaad qayb afaraad waxay leeyihin culammada waxay leeyihiin wa minhum waxaa ka mid ah man qaala ninkii yidhiyey ulqiya waxaa lagu tuuray oo lagu riday fii ruucihi nebiga qalbigiisa kullu maa sanna wuxuu jideeyo dhan qaybkan waxay leeyihiin wax allaale wuxuu ilaahay inuu u jideey rabay nebigaa qalbiga looga yaa yaa looga tuuray marka wa sunnatuhuna alxikmatu weeyaan nebiga sunnadiisana waa xikmadii aladii alati in la yidhaaha la rabay laakiin eh, isma keenayan hadirtaan wa minhum man qaala ulqiya fii ruucii kullu maa sanna alladii kaasoo ulqiya markaan kullidaasaa laga raacsiinaya wa minhum culammadii waxaa ka midii ah man qaala ninkii yidhi ulqiya fii ruucihi nebiga qalbigiisa waxaa lagu riday oo loo waxyooday kullu maa sanna alladii marka wa sunnatuhu alxikma waa jumla muctarida ah kullu maa sanna aladii kaasoo ulqiya fii ruucihi lagu tuuray can illaahi tabaaraka wa tacaala fa kaana wuxuu ahaaday maa ulqiya fii ruucihi nebiga qalbigiisa waxay lagu tuurayna sunnatahu sala allahu calayhi wasalam yacni wuxuu leeyahay midna waxyi oo xarfan bilafdihi wa macnaahu ah loo soo waxyooday waa qur-aankii midna waxaa weeyaan macnihii oo mujmal ah aa nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga looga soo tuuray asoo waxyi ah markaa nebiga yucabbiruhu can nafsihi bialfaadih kaasna sunnadii laga dhigay buu leeyahay marka layskuma khilaafsanabo labada xaalabo inay sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxyu min allahi tacaala ay tahay lianna allaha yaquulu maa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa laakiin waxyiga say ku tahay ma aayadda markuu akriyaa fahmi ilaahay siinayaa ma sunnadan gooniya loogu soo waxyooday ma xaalaad gooni a bay leedahay ninba si buu yidhi laakiin layskuma khilaafsanaba intaba in laga aqbalayo marka taas waxaa uu daliil ah buu leeyahay akhbaranaa cabdulcaziiz daraawardi baa la yidhaha ninkaan can camri bni abi camrin can ilmuطalibi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ina aruuxa alamiina ruuxu lamiin oo jibriil ah qad alqaa wuxuu tuuray oo ku riday fii ruuci aniga qalbigayga annahu shaniya lan tamuuta nafsu naf inayna dhimanaynin xataa tastawfiya risqahaa risqigeeda intay ka dhammaystiranto ee fa hadday arrinta saas tahay fa ajmiluu fi alabi risqiga saaad ku raadsanaysiin wanaagsada musanifku wuxuu ula jeedaa inuu caddeeyo sunnada nebiga qayb ka mid ah inay tahay waxyi duuduuban ee jibriil ilaahay uu soo dhiibay ee nebiga qalbiga looga riday nebigana markaas ou cabiray bialfaadihi asaga alfaadiisa uu ku cabiray taas inuu ka caddeeyo xadiidkan uu deliishanaya xadiidkan riwaayaad badan buu leeyahay waa xadiid haabit ah bituruqin mashhuura musanifka muxaqiqa ninka eh, kitaabka taxqiijiyo ama sharxay aad buu ugu dheeraaday marka qofka hadduu akriyo riwaayaadka xadiidka iyo alfaadiisa iyo duruqdii ku soo aroortay culammadu waxay ka yidhaahdeen oo dhan baa meesha ku qoran laakiin guud ahaan xadiidkaas inuu saabit yahay alfaad badanna uu leeyahay marka maxalu shaahidka imaamka ula jeeda waxa waaye ina aruuxa alamiina malaguljibriil baa lagala jeedaayo oo ilaahay eh, meelo badan buu ku tilmaamay nebiyullaahi eh, malaga jibriil ah inuu ruux yahay tanazalu almalaa'ikatu waaruuxu ruuxaas waxaa weeyaan jibriil waaye waxaa gooni loogu sheegay liannahu amiinu waxyillaahi ambiyada dhan oo waxyiga loo soo deji jiray asaamaina ruuxa alamiina qad alqaa wuxuu riday ou tuuray fii ruucii aniga qalbigayga annahu sha'niya lan tamuuta nafsu naf inayna dhimanaynin xataa tastawfiya risqahaa risqigeeda intay ka dhammaysato macnaha waxa weeyaan intay luqmo kuu qoran tahay adduunyada ka tegi mayso ee fa ajmilu alaba markaa alabka aad aada risqiga ku raadsanayseen wanaagsada wixii ilaahay kuu qoray waa kuu imaanayaan laakiin adiga saad ku raasatid waayo maanta haddii ay kuu qoran tahay in hal xab oo canjeera aada cuntid xabadii waad cunaysaa laakiin haddaad jid xalaal iyo wanaag aad ku raasid sidii aad ku helay haddaad tuuganimo ku raasid tuuganimadii aad ku helay haddaad tuugsi ku raasid tuugsi aad ku helay wixii kuu qornay unbaad helay laakiin adigaa waxaa lagaa rabaa markaan ina jidka wixii kuu qornay aad ku raasaleed inaad wanaagsatid jid xalaal aad u martid jid xalaal aad ku qaadatid sifa xalaal aad ku cuntid marka nebigaasoo riwaayad kale wuxuu ku leeyahay in istabta axadukum risqahu falaa yatlubannahu bimacsiyati illaah risqigii ilaahay ugu talagalay hadduu u arka inay kasoo daahay ha degdegsanin buu ku yidhi maxaa yeelay fainahu laa yunaalu maa cinda allaahi ila biطaacatih ilaahay wixii agtiisa aacadiisa lagu gaaraa mooye xoog laguma gaaro risqigan waxaa weeyaan adiga waa kuu qoran yahay macnihiisa waa kuu qoran yahayna ma aha guriga iska fadhiiso ma ah waxa adiga kuugu raacsan ilaahay suu yidhi famshuu fii manaakibiha wa kunuu min risqih waxaa lagaa rabaa inaad adiga raadsatid awooddaada iyo karaankaada intuu gaari karo inaad ka baxdid haddana awooddaas inay ahaato jid mashruuc ah oo ilaahay uu raalli ka yahay inuu yaha lagaa rabaa markaasay waxay kuu imaanayaan intuu ilaahay kuu qoray nin baad arkaysaa maanta wuxuu ku nool yahay dad la dhaca khiyaaro la sameeya dad muslimiin oo la dabagidiyo ilaahay asigana wuxuu kaga hoojiyey meel kale inay wax ka soo galaan ilaa sidaas mooye barakadii baa ka qaadi dembina waa ku socdaa nin asiga laga mid ena waxaad arkaysaa waa shaqaysanaya xalaal buu ku shaqaysanaya wixiisa waa u fiican yihiin dhibka adiga ninkan uu bixinaya mid ka yar buu bixinayaa jidkii xaq ahayna waa helaya marka waxaa lagu leeyahay faajmilu alaba haddaaba wixiiba kuugu qornay ayna ku dhaafaynin jidkaad ku raadi lahayd raadso waa waano fiican oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ou dadka mu'miniinta ee waaninay markaa riwaayaadka halkaasaan ku dhaafina ee badan ayib musanifku wuxuu leeyahay fa kaana wuxuu ahaaday mimaa ulqiya fii ruucihi nebiga qalbigiisa wixii lagu ridi waxaa ka mid ee eh sunnatuhu sala allahu calayhi wasalam in la yidhaahdo fakaana maa ulqiya oo mimaa aan la dhihin oo sunnatahu khabarkii kaana laga dhigo waa bannaanta in la yidhaahdo mimaa in la yidhaahdo oo sunnatuhu la yidhahdo markaasoo la yidhaahdo ma min maadi jaari majruur khabar kaana muqadam sunnatuhuna waa ismu kaana mu'ahar ay noqoto laakiin musanifku waxau leeyahay muxaqiqaan dhihi laha shaarixa ah waxaan arkay buu leeyahay asalkii oon kitaabkan ka soo guuriyo tilmiidkii shaaficiga ah yaa kordhigaas sameeyey liannahu kordhigaan iyo shaqalka imaam shaafici shaqo kuma lah laakiin tilmiidkiisaa shaqladay marka lama dhihi karay sunnatahu imaam shaafici ismu kaano mu'aharahu kordhigay lama dhihi karay laakiin haakadaa wujidat fii asli rabiic baa la leeyahy marka haddii wejka la waafajiye la doono fa kaana maa ulqiya fii ruucihi sunnatahu sax bay noqonaysa ama la yidhaha fa kaana mimaa ulqiya fii ruucihi sunnatuhu oo ismu kaana muahar la yidhaha ayb wahiya sunadiina alxikmatu weeyaan alatii dakara allahu ilaahay ou sheegay qur'aanka wayucallimuhum alkitaaba walxikma wamaa nazala bihi calayhi kitaabun wuxuu kitaabku soo degayna wamaa nazala bihi wixii soo degay calayhi cala nabiyi kitaabun fahuwa kitaabu llah wixii nebigu ku soo dego kitaab ilaahayna waaba kitaab wixii raacsana sunnada nebiga weeyaan wa kullun labadoodaas qur'aankii iyo sunnada nebigo xikmada abe ah jaa'ahu waa yimide min nicam illaahi ilaahay nicmadiisuu ka mid yahay mid kastaba waxa weeyaan min nicam illaahi tabaaraka wa tacaala kamaa araada allahu ilaahay sow doonay wa kamaa jaa'athu nicamu ilaahay nicam badan say ugu timiday ilaahay intuu noogu necmeeyey wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha buuri marka nicamtii ilaahay say ugu timiday tajmacuha anicmatu haddii mar loo fiiriyo nicamta ilaahay waa badan yahay laakiin nicmaa wada kulminayso kulligeed waa nicmo watatafaraqu waa in ku kala tagtaa biannaha fii umuurin inay amaryaalo tahay bacduhaa hayru bacdi maalan ka soo qaado ilaahay wuxuu kugu nicmay islaamnimadii ilaahay wuxuu kugu nicmay caqligii ilaahay wuxuu kugu nicmay caafimaad ilaahay wuxuu kugu nicmay waa badan yihiin basar marka haddaad tidhaahdo kullu haadaa waa nicma min allahi hal nicma isku noqonaya haddaad tidhaahdod kala geysid oo tidhaahdo caafimaadka waa nicma min allahi eh, araggii waa nicma min allaahi islaamnimadii waa ah, nicma min allahi wa kulluhaa marka la isku dardara nicam ay noqonaysa marka si haddii loo fiirina waa nicam oo badan mid haddii loo fiirin kulluhaa nicmat ullahi waay marka waa badan tahay sidii saas u tahay yaa waxaa lagu leeyahay waxyigaane haddaad u fiirisid labadooda sunnada iyo qur'aanka labadoodaba min cindi illaahi waa hal meel wa mar haddaad kala qaadidne tana nebigaa gooni ugu hadlay kana qur'aan ilaahay min lawxi lmaxfuudka soo deji waayo waa kala qaybsamaa laakiin markaad isku dartidne kilaahumaa waxyun min allahi saasay noqonayaan buu leeyahy ayb wanas'alu allaha alcismata watawfiiqa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu na dhowra hataa naga dhowra alcismata iyo watawfiiqa lisawaabi una waafajiyo musanifka marka waxau leeyahay wa ayun wa ayu haada midkankii ka oo kaana ahaado aqwaashii aan soo sheegnay ee sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ku soo fasirnay midkaan qaadanno afartii qowl mid ka mid midkaan qaadanabo faqad bayana allahu ilaahay wuxuu caddeeyey annahu ilaahay farada fiihi inuu ilaahay farad yeelay fiihi ay fii maa uuxiya ilayna taacata rasuulihi wax kasta ku fasir sunnada nebiga laakiin isku dhammaystiran waxay isku imaanaysaa inuu ilaahay nagu farad yeelay nebigiisa inaan adeecno walam yajcal uma yeelin liaxadin axad oo min khalqihi ilaahay khalqigiisa ka mid en uma yeelin cudran yacni dembi dhaafid bikhilaafi amrin amar inuu dib maro ilaahay cudur uguma yeelin amarkoo carafahu shaksiga ou gartay oo min amri rasuulillahi sal allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy tafsiir kasta ku fasir haddaa rabti laakiin waxaa laysku waafaqsan yahay inuu ilaahay nagu farag yahay nebigiisa inaan adeecno khalqi oo min khalqihi ilaahay ka mid ena cudur ma laha amarkii nebigow arkaayo inuu dib maro wax cudur uu ku leeyahay ma laha marka ama dhe markaan ilaahay rasuulkiisa qur-aanka uu ka fahmay dhe ama ilaaha uu soo waxyooda dhe ama waxaa weeyaan waan waa sharci jadiid ee dhe waxaad rabti isku magacaaw laakiin waxaan isku waafaqsannahay nebiga adeecadiisa ila in la adeeca inay waajib tahay qofna uusan u lahayn cudur an yacmala bikhilaafi amrin carafahu min amri rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam iyo wa an qad jacala allaahu ilaahay inuu yeelay binnaasi dadkii kullihim dhammaantooda alxaajata ilayhi nebiga in loo baahan yahay fii diinihim ay ugu baahan yihiin nin nebiga ka deeqtoomi karo oo sharciga ilaahay inuu fahmo nebiga ninka deeqtoomi kara malah marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaa ka mid e oon shaki lahayn ana allaha farada inuu nagu farad yeelay an qad jacala allahu ilaahay inuu yeelay binnaasi dadka kullihim dhammaantooda alxaajata ilayhi nebiga in loo baahan yahay fii diinihim wa aqaama calayhim wuxuu ku oogay xujatahu ilaahay xujadiisa bimaa bisababi maa shay sababtiisa dallahum ilaahay ou tusiyey calayhi shayga korkiisa oo min sunani rasuulillaahi min tabyiini sunani rasuulillahi sidii nusakhda qaarkeed ay qabto min tabyiini sunani rasuulillaahi rasuulka ilaahay sunnadiisa caddaynteeda ahoo macaaniya maa araada allaahu ilaahay wuxuu doonay macaanidiisa la caddeeyo bifaraa'idihi wuxuu nagu farad yeelay ilaahay wuxuu ula jeedo la caddeeyo fii kitaabihi wuxuu leeyahay musanifka wuxuu u jeedaa ilaahay wuxuu xujo nooga dhigay in aan garanno sunnada nebiga inay noo caddayso ilaahay wuxuu nagu farad yeelay ulajeedaduu noogu farad yeelay sidaan u gudo lahayn oo kitaabkiisa noogu farad yeelay wa aqaama calayhim ilaahay wuxuu ku ogay xujatahu bimaa dallahum calayhi ilaahay wuxuu tusiyey oo min sunani rasuuli illaahi min tabyiini sunani rasuuli ilaahay rasuulkii sunadiisa ay caddayso macaaniya maa shay macaanidiisa ay caddayso araada allaahu ilaahay ula jeeday bifaraa'idihi wuxuu nagu farad yeelay fii kitaabihi ou nagu farad yeelay liyaclama inuu ogaado man shaksi carafa minhaa garto maa wasafnaa waxaan soo tilmaamay ana sunnatahu nabiga sunnadiisa sala allahu alayh wasalam idaa kaanad hadday tahay sunnatan hadday tahay mubayinatan caddaynayso can illaahi ilaahi macnaa maa araada wuxuu naga doonay oo la caddeeyo min mafruudihi wuxuu nagu farad yeelay oo ma fii maa fiihi kitaabun ilaahay kitaabkiisuna uu ku soo arooray yatluunahu ay akhrinayaan tanna wuxuu leeyahay musanifka wuxuu u jeedaa walow cibaaradaba ha iska adkaatee wuxuu u jeedaa in la garto wixii hore aan kugu soo tilmaamay oo ahayd qayb sunnada ka mid ah oo wadiifadeeda ay tahay in la caddeeyo ilaahay wuxuu nagu farad yeelay kitaabkiisa nagu farad yeelay inay qayb sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam ay ka mid tahay in la ogaado ah liyaclama inuu ogaado man shaksi carafa minhaa sunantii gartay maa wasafnaa waxaan soo tilmaanay anna sunnatahu nebiga sunnadii sala allahu calayh wasalam idaa kaanat hadday tahay sunnatan hadday tahay mubayinatan caddaynayso can illaahi ilaahi macnaa maa araada wuxuu ula jeeday macnihiisa caddaynaysa min mafruudih oo wuxuu nagu farad yeelay oo fii maa fiih kitaabun wuxuu kitaabku soo aroorayna ah kitaabku yadluuna akrinaya taas inay qayb tahay inay ogaadaan yaa la rabaa buu leeyahay wa fii maa inay ogaadaan haddana laysa fiihi nasu kitaabin wixii kitaab ilaahay ousan ku soo aroorinne ukraa sunnatun ukraa inay tahay yacni waaa waxaa isku soo duubduub ah sunadii nabiga calayhi salaatu salaam laba qayb inay ka baxdo qaybta ugu horayso midda ilaahay kitaabkiisa tafsiirinayso midda qaybta labaadne waa midda aayad qur qur'aan waxay ku soo aroorin jidaynayso oo qayb kale ah ee aan ku fasirnay saddex afar qaybna lagu fasiray marka mahma ay ahaata labadaas qayb sunnadii nebiga ka biximaysa buu leeyahay fa hiya sunnadii kadalika ayna kaanat sunnadii meel kastoo joogta labadaas ka bixi mayso laa yakhtalifu xukmu ullaahi uma xukmu rasuulihi ilaahi rasuulkiisa xukumkiisa iyo ilaa rasuulka xukumkiisa isma khilaafayaan bal huwa laazimun waa laazim bikulli xaalin mar kastaba in la qaato waa laazim uu leeyahay wakadalika di sidaasaa qaala rasuulu ullaahi ilaahay rasuulkiisa ou yiriyey fii xadiidi abi raaficin abi raafic xadiidkiisii aladii katabnaa aan qornay qabla haada xadiidkii xalay aan soo maraynoo laa ulfayanna axadukum muttaki'an calaa arikatih yaatiihi اlamru min amri ilaa aakhirihi xadiidkaas waxay caddaynaysaa inuu sunnada nebiga ay muhim tahay oo laa qinaa liaxadin biاlأkhdi biha limacrifati maa farada allahu calayna in la ogaado taasay u baahan tahay musanifku waxuu leey wasaadkuru waxaan sheegi doonaa mimaa wasafnaa waxaan soo sifayn oo soo sheegnay oo min aلsunnati maca kitaab illaahi sunnadii ilaahay sunnadii nebiga iyo kitaabkii ilaahay markay la jirto iyo wالsunnati maca sunnati fii maa laysa fiihi nasu kitaabin iyo sunno oo aayad qur'aan meelay ku soo aroorin ayada keligee timid waxaan caddayn doonaa bacda maa yadullu wax tusinaya qaarkeed calaa jumlati maa wasafnaa minhu waxaas aan soo tilmaanay qaar ka mid aan ah kuu miihaali doona in shaa allahu tacaala ayib waxa weeyaan almuhim musanifka hadda macaanidii keligeed wixayn xalay iyo habeen hore soo akrinaynay in ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga daacadiisa na amray ay laasim tahay nebiga wax allaale wuxuu na na soo gaarsi aan qaadan iyo sunnada nebiga inay tahay ilaahay kitaabkiisa inay fasirayso iyo wuxuu nagu farayeelay ulajeedada ay yihiin iyo in ay tahay sunno oo sharci maxaan idhahda masaa'il ama sharci jadiid la imaanayso labada qaybba waa la aqbalaa wax kastaba aan ku macnayne intaas bay haabeen iyo xalay iyo caawa ay ku kooban tahay marka intaas waxaan kaga soo baxnay sunnada nebiga makaane diinta uu ku leeyahay hadday waxay noo bilaabanaysaa markaan qawaaciddii kitaabka oo sulbiga u ahaa musanif wuxuu leeyahay fa awalu maa nabda'u bih waxaan ka bilaabayno waxa ugu horeeyo min dikri sunnati illaahi sunnadii rasuulkaoo la sheega maca kitaabillaahi waxa ugu horeeya waxaan ka bilaabaynaa dikru listidlaali in la dariishto oo la sheego bisunnatihi nebiga sunnadiisa la dariishto cala alnaasikhi waalmansuukhi loo dariishto midka wax nasakhaya iyo midka la nasakhayo oo min illaahi xadiidkii nebigaa noo caddaynaya aayaddan inay tahay tii wax nasakday middaasna ay tahay middii la nasakhay inaan ka qaadanno aan ka bilaabi doonaa buu leeyahay waxaan ku xijinaa haddana uma dikru lfaraa'id waxay ilaahay nagu farad yeelay oo la sheego almansuusati la caddeeyey alatii sanna rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa uu sunneeyey macahaa maca tilka alfaraa'id waxaa nagula farad yeelay ilaahay baa farad yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa asna noo jidayy si loo gudan lahay uma waxaan ku xiji doonaa buu leeyahay dikru lfaraa'idi faraa'idkii haddana in la sheego aljumali in la sheego bedel in lagu isticmaalo uma dikru lfaraa'idi ilaahay intuu nagu farad yeelo oo la sheego aljumali dikru ljumali qaybyaal in la sheego alatii jumashoo abaana rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa u caddeeyey can illaahi ilaahay ou ka caddeeyey kayfa hiya say tahay iyo wamawaaqiitahaa kayfa hiya iyo wamawaaqiitahaa haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa eh, abaana rasuulullahi kayfa hiya kayfadaas waxaa weeyaan mafcuulu bihi bay dhacaysa iyo wamawaaqiitahaa markaa lagu cadfo maxalkeedaas haddii la yidhahdo kayfa hiya wamawaaqiituhaa oo hiyada lagu cadfana waa la iska heli karaa uma waxaan ku xiji doonaa buu leeyahay dikru اlcaami midka caamka oo la sheego oo min amri illahi ilaahay amarkiisa ka mid ah eh, alladii midkaasoo araada bihi alcaama shay caam aho ilaahay caam ula jeedo iyo waalcaami dikru lcaami shay caam ahoo la sheego alladii caamkaasoo araada bihi ilaahay ula jeeda alkhaasa alkhaas gaar ula jeedo uma dikru sunnatihi nebiga sunnadiisa oo la caddeeyo fii maa laysa fiihi nasu kitaabin kitaab wuxuusan ku soo aroorin oo sunnada nebiga ay ku soo aroortaan kuu sheegi doonaa <clears throat> intaan hadda waxa weeyaan waa duubduub iyo jumlo waayo laakiin mid kastaba miithaalkeeda ayuu kuu sheegi doonaa musanifka marka wuxuu ka bilaabay ibtidaa'u annaasikhi waalmansuukh intaanan laqbada aan gelina waxaan kuu sheegayaa qawaacid caamo ah oo looga baahan yahay inuu ninka garto baabkan baabu naskhi wax la yidhaahdo naskhi sidiisaba waxa weeyaan usuulu lfiqhi waa laga helaa musطalaxu اlxadiidi waa laga helaa culuumu اlqur'aan waa laga helaa kutubu اlfiqhi waa ka buuxa marka naskhiga waxa weeyaan waa baab muhim jiddan ah ayb naskhiga sidiisa luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa annaqlu wاlizaala haddii aad tidhaahda nasakhat الshamsu dilla waxa weeyaan qoraxdii baa ku timid hooskii meeshii bay ka qaaday naskhi baa lagu magacaaba naskhi waxaa lagu magacaabaa bimacna naqli oo kitaabkaa waxa ku yaalla haddaan guursado naskhi baa la yidhaahdaa yacni waxaan ku leeyahay warbuuggii xalay macallinka aad ka soo qortay isii likay astansika maa katabta wixii adiga aad qortay saan kaaga guursado isii baad leedahay asalkii waa haray adigana waad guursad sheegi mayso ku haray naskigaasaa la yidhahda min naaxiyati atacriifi sharci naski waxaa lagu yidhaahdaa rafcu xukmin sharciyin haabitin bidaliilin mutaqadimin bixukmin aakhara muta'ahirin canh naskigii marka tacriifkiisa waxaa la yidhaahdaa rafcu xukmin xukum oo ilaahay ou rafciyo xugumkaas oo mutaqadimin hormaray xukumkoo thaabitin sugan bidaliilin sharciyin daliil sharci ah bixukmin aakhar xukum kale lagu nasaqo muta'akhirin can oo ka dambeeyo marka aayad baa soo hormartay ilaahay wax baa uu ku jideeyey aayad kalaa timiday tii hore waa lagu nasaqay tii hore waa xugum haabit biaayati min kitaab illaahi waxaa lagu nasakhay aayad kale oo ka dambaysa ood la timid xugum kale macnihi saasay noqonaysa marka tacriifkii lugawiga ahay iyo tacriifkii nasriga oo ah tacriifkii isilaaxiga ahay sidaas weeyaan ayib e, anwaacu anwaacu naski naskiga noocyaal badan ou leeyahay waxaa ugu caamsan nasku الsharaa'ic الsaabiqa bishariicati nabiyina muxamedi salى اllahu عalيه wasalam wixii sharaa'ic jiray oo dhan oo reer bani israa'iil iyo wixii kasii horreeyey oo dhan a ilaahay nasakhay kulligoodna xaq bay ahaayeen wixii laga bedelay mooye kulligood xaq bay ahaayeen marka waxaas la nasakhay ilahay wuxuu uhi waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin marka aayaddaas waxay ku tusinaysaa wixii sharaa'ic ahoo soo jiri jiray oo dhan in la nasakhay bishariicati muxamedin sala allahu calayh wasalam lagu nasakhay marka aayad kastaoo sheegayso nin kastaba shariicadiisa isku xukmi waxay ahayd qabla nusuuli qowlihi tacaala waman yabtaqi gayra islaami diina ayib taas waa naskhi caam ah laakiin adillatu wujuudi naskhi fii shariicatina aayad badan baa ilaahay ku sheegay oy ka mid tahay maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw miliha ilaahay wuxuu leeyahay aayad aan nasakhna ma jirto ilaa midka khayr badan oo ummadda ugu faa'iido badan baan ku keenaynaa ama iyadii mid lahal ah taas waxaa weeyaan waa nasri gaar ah oo shariicada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam say isku nasakhtaa lagu baraya ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا بدلنا آية مكان آية إلى وحور آية هدان بدلنا آيات كلا آن كو بدلنا وحان كقادنا إن آيات آيات يقول بدل كرا طيب مركا نسخ وحويا أدلة ثبوت النسخ sawaaءa biالnisbati lisharaa'ic الsaabiqa aw lishariicatina intaasaan kaga baxayna anwaacdiisa markaan soo galno waxa weeyaan nasku اlqur'aani biاlqur'aan nasku الsunnati bالsunna labadaas xaale khilaaf kama joogto waa lagu ijmaacsan yahay ilaahay aayaddiisa inuu aayad ku nasakhi karo sunnada nebigana sunno inay nasakhi karto laba suura waa laysku waafaqsan yahay laba suura laysku diidan yahay laba nooc kale oo ah nasku اlqur'aani biالsunna iyo wa nasku الsunnati biاlqur'aan qur'aankii oo la nasakho oo nebiga xadiidkiisa lagu nasakho iyo xadiidkii nebigoo la nasakho aayad qur-aan lagu nasakho labadan xaalo waa laysku khilaafsan yahay maalan nasku aayatin biaaya waa iska badan tahay ma u baahna mihaal maba u baahnabo aayaadka ilaahay aayad kale ku nasakh wax qur-aanka in badan bay ku jirtaa mihaal uma bax waxaad ka soo qaadataa yani calaa sabiili mihaal dumarkii markii ay ninkooda ka dhinto ilaahay subxaanaه wa tacaala markii hore wuxuu yihi wasiyata liأswaajihim mataaca ilى اlxawd sanad dhan inay ciddadii ku jiraan aayaddaas waxaa lagu nasakhay wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra afar bilood iyo toban habeen waa aayad aayad lu nasakhay dhib mala xadiid xadiid lagu nasakhay asna itifaaqa lagu yahay oo waxaa ka mid ah, kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri alaa fazuuruuha nebiga markii hore ummadiisa waxuu ka reebay qubuurta in la ziyaarta saan shirki ugu dhexin markii iimaankii la ogaadayne fazuuruuhaa baa nahyigii horo aa la nasakay waxaa lagu nasakay inay wixii mashruuc yihiin marka nasku xadiidin bixadiid wa aayatin biaaya labadaas khilaaf kama joogto waxaa la haystaa oo imaamu shaafici ousan ogolayn qolada diidaya ku jiraaye naskhu lqur'aani bisunna qur'aankii ma nasakhi kartaa aayad qur'aan in la nasakh xadiid nebiga ma nasakhi karaa yaa la ysku qolada diidaya waxay ku diidaya imaam shaafici asaaba adilada sheegi doona ka hormari mayna laakiin qolaa dhahaysa waa jiraan qur-aankii oo la nasakhay ee xadiidka nebiga lagu nasakhay waa jiraan buu leeyahay ayib maxaa mihaal ka mid eh naskhu lqur'aan qur'aan oo la nasakhay oo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu nasakhay amila ma leeyahay xataa horta muranka intaan ba la gaarin marka e, miaal badan bay dad u sheegaan laakin waxaa laleeyahay maa min miaalin ilaa wacalayhi mu'aahadaat miaal kasta waxaa weeyaan haddii lu doono in lagu murmo waa la heli karaa ayb e, waxaa ka midi ah maala nasku sunati nasku الsunati biاlqur'aan xadiidka nebigaoo la nasakha waxaa ka mid ah laleeyahay nebigu xudaybiya markuu joogay waxyaalihii uu qurayshti la galay waxaa ka mid aheyd nin kastoo muslim ah naag iyo nin wuxuu ahaadaba oo gaalada ka soo tago in loo soo celiyo saasaa lagu heshiyey aayaddii lmumtaxina ku jirtaa ilaahay soo deji wuxuu idhi laa tarjicuuhunna ila alkufaari laa huna xillu lahum walaa hum yaxilluuna lahun marka waxay noqonaysaa hadalkii nebiga oo caamka ahaayoo dumar iyo ragba ha la soo celi ahayd yaa ilaahay qayb ka mid ee nasako waxaa layidhi dumarkii lama celin karo taas waxay noqotay sunnadii nebigoo la nasakhay oo aayad qur-aan lagu nasakhay noqotay waxaa ka mid ah baan leeyahay naskhu sunnati bilqur'aan tawajuhu bayt illaahi bayt almaqdis nebiga markuu bayt almaqdis u jeesanayo xadiid nebiga loo soo waxyoodo uu jeestay mooye aayad qur'aan sooma degin xadiidkaasuu ku camalfalayo baytulmaqdis uu nebigu u jeeday markaasaa waxaa loo jeediyey qiblada li qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka aayaddan waxaa lagu nasakhay markaan tawajuhu الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam ilaa bayt اlmaqdis athaabiti bixadiidihi salى اllahu عalayh wasalam qolaa saas ku yidhaahdeen laakiin mihaal waadix waxaan loo haynin naskhu lqur'aani bisunna mihaal waadixa looma hayo ilaa waxyaalo mu'aakhadaad badan leemun ayib intaas waa suwartii laba qaybna waa laisku khilaafsan yahay laba qaybna waa laiswaafaqsan yahay ayib marka suwari naski muxuu yahay markaan naskiga laba qayba u kala baxa annasku ilaa badelin waannasku ilaa gayri badel ilaahay baa xugum noo jideeye xugumkii asiga ahay haddii xugum kale loo bedelo annasxu ilaa bedel baa lagu magacaaba tii hadda aan sheegayno oo dumarkii hal sanaha ciddo tirsadaan la yidhi waxaa loogu bedel afar bilood iyo shan iyo toban habeen waa bedel an e, xugum oo xugum kale lagu bedelay wa midna waxaa jiro annasxu ilaa kayri bedelin ilaahay baa nagu farad yeelay haddana waaba naga wada dhaafay wax noola qabsaday ma jiraan waxaa ka mid ah aayaddii habee hore aan sheegayno oo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa sadaqada nebiga hortiisa lala baxa la yidhi ilaahay waana saxoxowri aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaatin faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum ilaahay waa idiin dhaafay waa idin cafi haddaadan samaynin marka nagala cafiyey wax kaloo noogula bedelay male waa nagala takfiifiyey kaas waxaa la yidhaahdaa annasku ilaa gayri badelin annasku ilaa badelin saddex qayba uu sii kala baxo annasku min akaf ilaa ahqal annasku min min shayin ilaa milihi annasku min ahqal ilaa akhaf shay culus oo ummadda saarnaa yaa ilaahay ka nasakhay mid fudud oo ugu bedelay taas waxaa ka mid ah ilaahay markii hore ummadda wuxuu ku waajibiyey dagaal haddii la galayo fa in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibuu mi'atayni alih labaatan qofood waa inay u dhigmaan laba boqoloo gaalo ah dagaalka marka macnihi waxay noqonaysaa qof kastaba toban qofood inuu qaabilo ilaahay markaasa lana soo alaana alima alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibu miatayn hadday boqol tahay boqol boqol ha ku filnaato markaasaa ilaahay waxaa waaye culayskii toban qofood qofkii ha qaabilo la yidhi yaa waxaa loogu bedelay halkii qofood ee laba qofood ha bedela marka waxaa la yidhahdaa shay culus laga qaado khafiif loo bedelay taasaa badan khafiifkaa badan waxa weeye ilaahay hadafka uu naga leeyahay yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra marka annasku min adqal ilaa akhaf waa badan tahay shariicada islaamka ayib waxaa ka mid ee waxyaalaha oo annasku ilaa milihi xugun baa ilaahay ou naga nasakhay mid asiga lamid ayo ilaahay ouna amray waa badan yihin asigana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalo badan maa nansakh min aayatin aw nansaaha na'ti bikhayri minha aw milihaa adiiba ilaahay ba waxbaa kaa nasakhay wixii wax lahal ah amilo badan ay leedahay idan noo imaan doonta waktigaas soo gaabsanayn ayb annasku ilaa ahqal shay fudud ba ilaahay markii horena saaray markaasaa la waajibiyey shay ka culus waxaa ka mid eh, maalan miitaalyaal badana noo imaan doone ramadaanka markii hore ilaahay nagu waajibinayo waxay aheeday khiyaar qofkii inuu soomo iyo inuusa soominoo fidye iska bixiyo markii ilaahay yidhi ayaama macduudaatin faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu maskiinin baa ilaah marka ninkii awoodi karo waxaa uu bixinayaa baa li طacaam miskiin ninkii kalena waaba laga qaaday marka fii bidaayati